waxaan rajaynayaa wakhtiga aan haysanno waa wakhti aad u yar walidaalik erayo kooban baan ku soo koobi doonaa mawduuca loo qoondeeyo waa mawduucu rifd ama dhimrintii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu wax u dhimrinayey rifqigu asliyan waa qofkoo hadalkiisu dabacsan yahay ficilkiisu dabacsan yahay cunfi ama gacanka hadal ama qallafsanaan aan wax ku wadin islaamkana waxaa asal ah oo uu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixaynka ku yaalla ina allaha yuxibu alrifqa fi اlamri kullih ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu jecel yahay arrinku dhammaantii inuu noqdo fudayd ama bini aadamka sida loola dhaqmayo dhammaanteed inay wax fudud noqoto erayga alrifqa la yidhaahdaa ama dhimrin ama dabacsani ama liilsani markaynu isku wada darro waa natiijada ka dhalata qadiyatu raxmee laga hadlayey warka aan sheegi doonaa markaa wuxuu ku kooban yahay warkii culammadu idiin akhrinayeen oo aan soo koobo sida awgeed ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoogu sifeeyey diintu iyo nebiguba inay raxmo yihiin wama arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin ama nebi moxamed ilaahay wuxuu ku tilmaamaya inuu yahay bilmu'miniina ra'uufu raxiim haddaba waxyaabaha naxariistaasi keensanaysa waxaa ka mida ah dabacsanida ama si qabow in dadka loola dhaqmo waana aayaddii qur'aan ay culimmadu ku celcelinayeen say tilmaamaysay oo ilaahay waa tilmaamaya fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis xagga alle ka timid daraaddeed baad ugu dabacsanaatay ee haddaadaad adag tahay dadkuba wuu kaa dheeraan lahaa sida awgeed nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisu wuxuu ahaa kuwa gaalada ah iyo kuwa muslimka ah iyo kuwa munaafiqiinta ah, ama markay la dhaqan tahay iyo hadal masaladu jihaad kama warramayno waxaynu ka warramaynaa bulsho wada nool oo wada dhaqmaysa ama gaal ha ahaado ama munaafiq ha ahaado ama muslim ha ahaadee inuu nebigu si dabacsan ula dhaqmi jiray markaaynu tilmaamayno si dabacsan waa cumuumka oo nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam caaisha waxay leedahay nin baa u soo galay idan weyddiistay dabeetana soo daaya buu ku yidhi ninkii markuu arkay bidhaantiisana wuxuu yidhi bi'sa bnu اlcashiira aw bi'sa akhu اlcashiira waa nin xun buu nebigu ku tilmaamayaa inuu yahy laakiin markuu u yimi bay tidhi alaana lahu اlkalaam hadalka wuu u debciyey oo si qabow buu ula hadlay caaisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ninkan markii horena eray adag baad tidhi laakiin markuu kuu yimi hadal dabacsan baad ku tidhi wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishaay dadka badhba ka mid ah sharkoodo aad iska ilaalinaysa hadalkaba loo dabciyo sharkoodo aad iska dhowraysa daraaddeed waxay culammadu ku tilmaamaan nofal ibnu makhrama inuu ahaa culammada qaarna sida qaadi ciyaadi waxay leeyihin waa cuyaynata bnu xusnin buu ahaa cuyaynata bnu xusnin waa nin islaamay islaamkiisuu dabacsanaa qoladii ridowday ku jiray cahdiga abibakar lasoo qabtay isagoo murtada waa nin mashaakil badani ka soo dhacay laakiin muslimuun aynu ku tilmaami karno cumuuman haddaba markaan warka idiin soo koobo wakhtiga yaraantii daraaddeed qofka bini aadamkaahi waa caqli wax fahma iyo qalbi wax dareema caqli wax fahma iyo qalbi wax dareema qofka bini aadamka markaa inuu caqligiisu wax fahmo in badan waxa fura u ah dareenka qalbigiisa qofkaad furaha qalbigiisa rogtaa ah, warkaagu wuu gelayaa qofka laakiin qalbiga kaa xidha warkiisu warkaagu dhegtaana wuu ka gelaya ka kalena wuu ka baxaya uma badna inuu kaa weelayn doono walidaalika baa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo xaq sheegaya oo marnaba xaqa ka tegin nebigu baail ma sheegaynin dadka dabacsanidiisuna may ahayn inuu baailka ku aqbalo ee isagoo xaqa u sheegaya ayaa siduu u sheegayey ama ula dhaqmayaba ahayd si dhimirsan xadiidkii dhowrka goor lagu celiyey maalan haddaan soo qabto ninkii reermiga aha ee masaajidka ku kaajay ninkan waxaa la rabay in loo sheego masaajidka ha ku kaajin meel lagu kaajo maaha risaaladu waa intaa waad qaylin kartaa maxaad masaajidka u kaada adigoo laba waad sheegi kartaa waad u yeedhi kartaayo si qabow oo latifan waad ugu sheegi kartaa laakiin risaaladu waa maxay inaad gaadhsiiso inaanu masaajidka ku kaajin haddana waxay yidhahdaan culammadu qofka bay yidhaahdaan codkiisu iyo body languagiisu waxay yidhahdaan body languageka qofku markuu hadlayo jidhkiisa waxa ka muuqda iyo wejigiisa iyo qaabku u hadlayo fahamka waxay ka qayb qaataa bay idhahdaan more than fifty percent around fifty seven bay qaar sheegaan boqolkiiba konton in ka badan bodilan wejigaa laga fahmaa haddaad qofka adigoo cadhaysan la hadasho wejiga tubaya iyo haddaad adoo faraxsano dhoolla caddaynaya la hadasho waa luqo wax lagu fahmo mar labaad qofka bini aadamkii wuxuu wax ku fahmaa bay idhahdeen nabratu sawt codka adoo dagaalaya haddaad hadasho si u hadasho iyo adoo waaninaya haddaad hadasho si u hadasho iyo adoo khayr la raba haddaad hadasho codkaagu nooca uu yahay qofku risaalay u sheegtaa labadaasoo laysku daray bay idhaahdaan above ninety bercent ayay risaalada sidaan hadalku bay idhaahdaan waa less than seven bercent hadalku waa boqol toddoba idan laa tusrimuuh qofkan masaajidka ha ku kaajinta laga rabaa saxaabadu waxay rabeen inay si xooggan ugu sheegaan mahmahay yidhaahdaan nebi maxamedna wuxuu gaadhay xad uu leeya kaadida ha ku goynina markii uu yimina si qabobu wuxuu ugu sheegay masaajiddu inaanay u suubamin kaadida iyo wixii la halmaala waxa u suubanta masaajidku inuu yahay salaad iyo qiraa'at alqur'aan iyo wixii la mida ah. saxaabadiina nebigu wuxuu ku yidhi فإنmaa buعثتm مyصiriin وlam تubcaثuu waxaa laydiin soo bixiyey idinkoo ah kuwa loogu talagalay inaad nolosha fudaydisaan dadka wax u fudaydisaan ee inaad ku adkaysaan laydinkuma talagelin nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam tusaalayaashaa maqlaysay maan rajaynaya inay ka mid tahay nin dhallinyaraa baa u yimi ninkaa dhallinyaradaa dhiiranidiisa arag intuu nebi moxamed u yimi wuxuu yidhi anigu waxaan rabaa in zinada lay ogolaado aniga hallay fasaxa buu leeyay suuqaan gelaya cidda uu ku leeyay waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam weedhaa markay saxaabadu maqashay way dagaaleen way maageen wuxuu ku hadlaya bal arag baa la yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam udnu war soo dhoweeya soo dhowow buu ku yidhi wuu soo dhowaado nebigu hor fadhiistay dabeetana nebigu ma dagaalin ma maagin waana qanciye usluub latiifanna waxbuu ugu sheegay waxaan ku weydiiyey buu yidhi hooyadaa miyaad la jeceshay hooyadaa inay zinaysato miyaad jeceshay in dadku maqlo wuxuu yidhi maya hooyaday lama rabo wuxuu weydiiyey wuxuu nebigu ku yidhi dee hadda dadka kalena hooyooyinkood lama rabaan inantaada habaryarta eeddada dumar intii ku xigay ayuu nebigu weydiiyey midaad zina la jeceshay ma jirtaa mid walba may buu yidhi nebiguna wuxuu u tilmaamay intaasoo dhammi dad unbay yane eedde iyo habaryar iyo inantiisii dadkaas intaa kadib ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam taabtay wiilka yar laabta gacanta ka saaray dabeetana wuu u duceeyey isagoo leh allahuma akfir denbah waطahir qalbah waxasin farjah ilaahayow dembigiisa dhaaf qalbigiisana u طaahiri farjigiisana u ilaali buu yidhi xadiidka culamada warinaysa ka imaami axmed oo xadiidku waa saxiix waxay leeyihiin wiilkaasi dib dumar uma eegin yacni wiilkan isagu wuxuu la yimi in loo oggolaado zino nebigu kuma qaylin ma maagin ugama bilaabin zinadu waa xaaraane waxa aad doonayso naartaa lagu galaa wuxuu uga bilaabay inuu u caqli celiyo si qabowna wax ugu sheego waxaan weedhaa u leeyahay marka gaaladii la yidhi habaab layma soo dirin waa kii nebigu yidhi anigu mid lacaana ee waxa lay soo diray naxariis islaamku horta dhammaantii waa naxariis islaamku dhammaantii waa naxariis aayaad badan oo qur-aan iyo baa laydinku akhriya axaadiis ka warramaysa waxaa laga yaabaa dadka badh inay yidhaahdaan oo jaraaxa ka warran qisaasta iyo dilka iyo gacangoynta iyo waxaa iyaduna naxariistay ka midtah miaal baan ku siinaya waxay la mid tahay abiibku haddii in lagu daaweeye laga quusto maxaa la qabtaa kale in midi lagu mariyo lagu qalo oo cad hilibkaaga ka mida dabadda loo tuuro socankaa maaha abiibka jaraaxi muxuu kala sameeyaa seerjarigu waa nin midi sita oo jidhkaaga midi marinaya oo dabeetana waslo jidhkaaga ka mida intuu jaro tuuraya wasladan maxaa loo tuuray waxay gaadhay baa la leeyahay xad aan la islaaxin karin maxaad u aqbashay in midida lagugu jeexo maslaxo ka weyn baa ku xidhan fakadalik xuduudda la sheegaya islaamka oo dhami waa caynkaas masaalix ka waaweynna waa ku xidhan tahay waxaana loo baahday bulshadan in la dahiro ee su-aasha qudha ee aynu isweydiinaynaa waxay tahay islaamkii garannay inuu yahay naxariis nebi maxamedna garanaya calayh salaatu wasalaam akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu inay ahayd alrifq inuu wax u dhimriyo haddaba kayfa nuqadimu alislaama linnaas dadka saynu diin u gaadhsiin ma inagoo dagaalayna ma inagoo laynayna ma inagoo maagayna maya nebi maxamed wuxuu leeyahay man yuxram alrifqa yuxram alkhayra ninkii dhimrinta iyo dabacsanida laga waayo khayrba kaasi ma wata buu nebigu leey wuu khayr waaye dabacsanaantu diintay ka mid tahay cunfiga iyo xidada iyo dagaalka iyo cadhada iyo qalafsanaanta iyo qalbi engeguna diinta kama mid aha dabacsanida iyo dhimrintu waxay ka dhashaan akhlaaq wanaagga waa midho ka dhasha sida awgeed ayaa xataa kuwii nebiga la caytamay ee cayda ula yimi ama habaarka ula yimi nebigu sidaa ulama dhaqmin erayo fiican buu ku yidhi isagoo wixiina radinaya yuhuuddii ku tidhi assalaamu calaykum geeriyo korkaaga ha ahaato caaisha way caytantay oo waxay tidhi wacalaykum allacnatu wasaam idinka geeri iyo nacdalibo korkiinna ha ahaato nebigu wuxuu ku yidhi caaishaay af xun ha noqonin oo miyaanad maqlin bay tidhi ilaahay rasuulkiisiiya waxay ku hadlayeen nebigu wuxuu idhi waan maqlaye waanan radiyo wacalaykumum baan idhi ilaahay aniga wuu ii aqbalaya iyaga toodana la aqbali maayo xataa nebigu kuwii caayey markuu rabay inuu iska radiyo erayada xun afkiisa ma soo marine wacalaykum buu ku goobsaday intaasuu ku gaabiyey nabi maxamedna wuxuu leey alayh isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu jecel yahay rifqiga waxaanu ku bixiyaa waxaanu ku bixinin qalbi engeg iyo engeginaad haddaba waxaan rabaa un inaan soo koobo warkao dhan oo aan idiin sheego masaa'ilka soo socda dadka maamulka haya siyaasiyiinta ah oday dhaqameedada ah a'immada masaajidda ah dadka xukun u haya waxaan leenahay nebi moxamed wuxuu yidhi xadiiska saxiixu muslim ku yaalla allaahuma man waliya min amri ummatii shay'an fashaqa calayhim fashquq calayh ilaahayow ummaddayda ninka wax maamula u qabta ee ku adkeeya ilaahu isagana ku adkee buu nebigu yidhi ninkii u dabcana waman waliya min amri ummatii shayئan farafaqa bihim farfuq bihi ilaahu kii u dhimriyana u dhimri adigu dooro in habaarka nebi maxamed kugu dhaco iyo in ducada nebi maxamed kugu dhacdo adaa doorashada leh nebi maxamed waanu habaartamay waanu duceeyey wuu habaaray cidda maamul ummad u haysa madax ha noqoto madax dhaqameed kuwa siyaasadeed kuwa diineed a'imo ah, cidday doontaba ha noqoto waxaad ku weydo samo iyo dabacsanaanna xoog xoog laguma helo nebigu wuxuu leeyahy rifqigu dabacsanidu shay mad mad ma lagula yimaado ilaa iyo zaana wuu qurxiyaa shayna dabacsanida lagama saaro ilaa iyo shaanah wuu ceebeeya wuu xumeeya ciddii dabacsanaan la siiyey dheeftiisaa khayr laga siiyey ciddii dabacsanida weydayna khayr waa waayey buu nebigu yidhi xad buu nebigu ka gaadhay dabacsanida safar iyadoo lagu jiro ayaa nin dhallinyaroo saxaabiyo cod macaana oo awr hogaaminaya dumar saaran yihiin ayaa awrtu hees ugu dhuftay nin aad u cod macaanna uu ahaa xoolaha waxaa la yaqaanaa heesaha loo qaado way bartaan marka la carraabinayo mid baa loo qaadaa marka la hogaaminayo mid baa loo qaadaa marka la waraabinayo mid baa loo qaadaa qof cod macaani hadduu gela u heeso isagoo hogaanka u haya awrtu way dheeraysaa iyadoo dhegaysanaysa qofka kan saxaabi la yidhaahda anjasha oo aad u cod macaana ayaa hees ugu dhuftay awrtuu hoggaaminayey dabeetana awrtii baa dheeraysay oo xoog u dheeraysay dumarkii dusha ka saaraabaa markaa gilgilmay awrta saaraa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi irfuq yaa anjashah wayxak bilqawaariir ruwaydak anjashah sawqaka bilqawaariir anjashow dumarka dhowr buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam quraaradaha jajabinin isagoo nebigu u tilmaamaya laa taksir alqawaariir yacnii nebi moxamed wuxuu gaadhay xad naxariistiisu awrkaa la hogaaminayo qofka saaran inaan la gelgelinuu rabo ee si fiican loo kaxeeyo waxaan ku soo koobayaa leeyahay qoys kasta dhisan hadday dhimrinta iyo naxariista isticmaalaan way jirayaan haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamirun bixiyo yararku derbiyada kala galaanoo qofba meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay hadday saa noqoto nebigu wuxuu leeyahy idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nebigu yidhi guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nebigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam guri haddii khayr lala doono walidalik baa gurigii nebiga nebi magaa wuxuu leeyahay caaisha caaisha waan aqaanaa markaad ii cadhaysantay bal hadda u fiirso waa caashoo cadhootay oo guriga joogta laakiin maxay samaynaysaa calaamadduu nebigu ku garanaya inay cadhoonaysa ma inay timaa iska riftaaba mise waa inay qaylaysa mise waa inay buuqda maya nebigu wuxuu yidhi markaad cadhaysantay waan gartaa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maxaad ku garanaysaa wuxuu nebigu ku yidhi markaad faraxsan tahayna waxaad tidhahdaa laa warabbu muxamed markaad cadhootana waxaad tidhaahdaa laa warabbu ibraahim haddaadaanad cadhadu ku hayna arrinku sidaa maaha baad tidhahdaa nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartaye laakiin markaad cadhaysantahay waxaad tidhahdaa buu nebigu yidhi arrinku sidaa ma aha nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartaye dabeetana nebigu waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiya wax kale ma sameeya markaa cadhoodo dee magacaagunbaan afka ka daayaa leedahay nebi ibraahim baan soo qaadaa halkii aan adiga kaaga soo qaadi laha yacnii dadka cadhadoodii ku soo koobay inay dhaarteedun beddesho halkay warabbu moxamed ka lahayd ay tidhaahdo maxay warabbu ibraahim inay tidhaahdo waxaan leenahay markaa guri kasta oo ku dhisan caynkan aabbo kasta iyo hooyo kasta oo carruur haya macalin kasta iyo macalimad kastoo wax dhigta waxaan leenahay qofka aad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur intaanu caqliga furin haddaad is tidhahdaa awaamir iyo xoog tuko qasab saan inta uu yaryay dayla waa la tumayaayo uu iska aqbali laakiin maalintuu dhowr iyo toban jir gaadho innaga intaa qayladabu ku odhanaya maalintuu dhowr iyo toban gaadho tarbiyada xoog xoogga ahi ma socoto markaa meel ma gaadhayso laakiin haddaad qalbigiisa furto qofka kan oo ilmahan xanaan aad u muujiso waxaa laga yaabaa inaad aragto dhaqanka ilmo markuu tago kindergaadharkana faraxsan waayo islaanta kindergaadharka joogtaa subaxii markaad u geyso intay u fadhiisataabay mucaanaqaysaa ka yar intay jilbaha dhulka u dhigto midhka yare adigu aad waday ayay mucaanaqaysaa hadhow markay kugu soo daraysana waa soo mucaanaqaysaa clem bay soo siisaa hadhowna adiguna adigoo gacanta hayoo jiidayaada war hore u soo soco leh ayaad dhigtaa waad ka dhaqaaqdaa hadhowna mee xagguu jiraa war soo bax soo bax gaadhiga fulo habsan baannu nahaye gaadhigaad kula carartaa idan markuu xaggeeda u socdana waa inuu faraxsanaadaa adiga xaggaaga markuu u socdana rabshad baa ku soo socotay waa inuu cadhaysnaadaa iyadu qalbigiisay furtay saa daraaddeed macallimaddu waxay sheegtay kasta wuu rumaysayay run haystaa macallimaddii baa saa ku odhanaya waayo macallimadu qalbigiisay furatay kadib caqligiisu waxbuu aqbalaya adiguna adigoo aan qalbiga furin baad waxaad rabtaa inaad caqliga uu kuu furmo suurtagalla maaha ilma haddaad rabta inaad rabbayso qalbigiisa fur dhunko soo dhowee eray fiican ku dheh ammaan markaasaa qalbigiisu kuu furmaya xataa hadduu qalad sameeyey qofku ma wada xuma qayb wanaagsan buu leeyahy wixii wanaagsanayuu sameeyey ku ammaan hooyo wiil fiican baad tahay isaan baad samaysay kan baad samaysay waxan baad samaysay waxaasoo dhan baad ku samaysay aad baad u fiican tahay ammaantaa yar qalbigiisay furaysaa laakiin hooye waxaad ku dartaa inaad hoom ka shaqayso isagoo isu arkaya qof wax inuu yahay ayuu wuxuu isleeyay intan yare ka dhibanna islaanta aad ammaanteeda wada heshide inta yarna ku dar laakiin haddaad soo gasho adigoo leh maanta dhan shaqaad ku maqnad ama markaad soo gasha waad leeday yaa ka shaqaynin hoom waa dagaal arrinkaa farfadhiistoo shaqeeya homewarga ka shaqeeya markaasay ku odhanaya aaba t v-gaanu yaro war kackac t v laynaya orod ka shaqee in yar markuu gaadho uu kaa tegi idan waxaynu leenahay rifqigaynu sheegaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahy dabacsani wax laguma daro ilaa iyo way qurxisaa qalqallafsanaan wax laguma daro ilaa iyo way fool xumaysaa sidaa awgeed ninkii ku yidhi toban carruuraa dholo weligay mid ma dhunkanin nebi maxamed wuxuu ku yidhah haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay maxaan anugu kuu samaynaya waxaynu leenahay qof kasta oo dhallinyaro ah oo waalid leh ilaahay wuxuu ku yidhi wakhfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saqiira u dabacsanow waxaynu leenahay qof kastoo daaciyo oo diin sheegaya fircoon baa la yidhi nebi muuse markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa qawlan layina war dabacsan warka dabacsani xaqa ha sheegin maaha fircoon muxuu ku yidhi nebi muuse markuu u tegey yaa idin rabbiya baa la yidhi rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa buu yidhi laqad calimta maa anzla haulaaءi ilaa xaqiiquu sheegayay nebi muuse kama gabanin xaqiiqada laakiin isagoo qowlalada ka xumbaynaya ma sheegin oo dagaalansan ee wuxuu sheegay isagoo raba qofkan inuu xaqa aqbalo idan maaha macnuhu markayn leenahay rifqi noqo diinta ka tag maaha xaqa ha sheegin maaha ilmaha ha sixin maaha khata'a ha joojinin maaha waxaasoo dhan sidoodaa loo saxaya laakiin qaabka loo saxayo qaabka weedha loo odhanayo ayaa waxay noqonayaan qaab fudud waayo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad qallafsanaan lahayd oo aad qalbi adkaan lahayd dadku waa kaa yaaci lahaa hadda ma aha nebi moxamed miyaanu xaq sheegaynin may xaq buu sheegayey waxyi baanu waday kuwu waxu sheegayay aayaddani ku soo degtayna waa goob dagaal bay ka carareen qaar ka midi qaarna waa iska fadhfadhiisteen qaarna ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay adduunyo doon ahaayeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabay wada ahaayeen laakiin markan gef bay galeen qaybo badanoo ka midi saxaabadii uxud ka carartay qaar baa firdhadkii madiine ku galay gef baa dhacay atawalli yowma zaxaf baa dhacay waxaasoo mashaakiloo dhacay ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddana naxariista xagga alle ka timi ee qalbigaaga gashay baad ugu dabacsanaatay dadka ee haddaadaad adkaan lahayd dadku wuu kaa tegi lahaa kuwaas baa ilaahay wuxuu ku leeyahay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi اlamr kuwaa dembigooda dhaaf oo ilaahay dembidhaaf u weydii arrinta iyo taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahy maalin bay gafeenoo dib loola hadli maayo nimankaasaa iska tagaan ma jirto maalin way gafeen laakiin waa laga toobadkeenaa gafka saa awgeed warka aan rabaa wuxuu yahay marka xaqa waynu sheegaynaa ilaahay kitaabkiisana la qarin maayo sunnada nebigana waa la sheegayaa madaxdaa loo sheegayaa maamuladaa loo sheegayaa a'immadaa loo sheegayaa caamadaa loo sheegayaa cid walbaa loo sheegayaa laakiin usluub buu xaqu u baahan iyo dhimrin walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dhimurintu in khayr dhammaantii uu ku jiro soomaalidu nacasnimay u haysataa socaynkaa maaha ad adayg iyo qallafsanida baynu raganimo u naqaanaa marka reerkiina la soo qaado inaad qowlalada ka xumbayso oo had wax radidid marka meel laysugu yimaado inaad hadalka dadka ku gubtid xataa haddaad rabto inaad wax sheegto hadal wada mudmudisa aad uga dan leeday kaasi hadalkii u yidhina jawaabta ka yara bixiyo ku mud kanna ku mud dee haddaad warma qaybinayso dad wadi kari maysid asalku wuxuu yahay asalku wuxuu yahay xaqa inaad sheegto laakiin usluub latiifan oo fiican inaad u sheegto dadka aad tarbiyaynayso ha weynaadaan ha yaraadaan dadkaad koobcinayso rabaynayso inaad isku dayda inaad quluubtooda haratid markaasaad caqligooda helaysaa qofkii aanad qalbigiisa helin ee cawaatiftiisa aanay gacantaada soo geli karin cuquushooduna gacantaada ma soo gelayso siiba marka la joogo qadaaya tarbiya siiba marka la joogo caruurta iyo barbaarinteeda waa inaynu rafqinimo kula dhaqannaa rafqi inaynu kula dhaqannaana macnaheedu ma aha inaynu xadhigga u sii dayno waxay doonaan ay sameeyaan waa saxaynaa laakiin waxaynu saxaynaa iyadoo aynu qalbigooda hanannay iyadoo aynu kalgacal u muujinnay iyadoo aynu u muujinnay inaynu danaynayno qofka kan sidaa awgeed wakhtigaas ka kooban oo wakhtigii laysiiyey waxaan filayaa laba saddex daqiiqa ka hadhay waxaan idiin sheegayna waa nakhtiir waa axaadiistii iyo aayaadkii culammadu idinku akhriday wax cusub idiinma sheegin laakiin midha aan rabown inaan idiin sheegaa waxa weeyaan cuquushu ma furanto haddii aanay qalbiyadu furmin cuquushu ma furanto qofkaad qalbigiisa furi karto ayuunbaad caqligiisana furi kartaa qofkaasaad qancin kartaa qofkaasaad wax u sheegi kartaa qofkaasaad waxaad u sheegtay u arkayaa inaad u naseexaysay oo u danaysay oo isaga tiisa aad ka warrabaysay hadday taasi suurtoobi weydo tarbiyadaadu waa faashil hoggaamintaaduna waa faashil siyaasiyiinta waddannadii muslimiinta ka jira mashkiladoo dhan waxay isku dayaan inay ku xallilaan alamnu uma alamnu uma alamnu uma alamn booliis iyo qaanuun iyo askari in lagu xallilo taasina waxba ma samayso way sii adkaysaa dadku way sii caburaan way sii caburaan marunbay sida bambaanaa qarxaan markay qarxaanna wixii soomaaliya ka dhaco kaluma dhaca marka waxaan ku soo koobayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof dabacsan buu ahaa isagoo xaq wadana xaqii wuxuu u gudbiyey qaab dabacsan وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نزرع قيما